walaa tus'aluuna kuwiina iminku joogow laidin weydiin maayo camaa shay laidin weydiin maayo kaanuu ay ahaayeen ummadihii hore yacmaluuna kuwa camal fala kuwa hore waxay sameeyeen waxba laidinku weydiin maayo laidinku qabsan maayo sida kuwii horeba aan loo qabsanayn idinku waxaad samaysaan wallahu subxaana wa tacaala aclam min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin waqaaluu waxay yidhaahdeen kuwii ahlu kitaabka ahaa iyagoo la hadlaya mu'miniinta kuunuu ahaada huudan yahuud ahaada tahtaduu waad hanuunaysaan haddaad rabtaan jidka ilaahay inaad haysaan yahuud noqda oo diinka yahuudda qaata waad hanuunaysaan markaas haddii kale waad baadiyaysantihin waxaa sidaa le waa ahlu kitaabka yahuud awi ah ow nasaara ama nasaaro ahaada kuwa sidaa lena waa kuwa nasaarada awey ah oo nabi ciise raacsan waxay leeyihiin nasaaro ahaada tahtaduu waad hanuunaysaan haddaad rabtaa inaad hanuuntaan diinta nasaara qabsada haddii kale waad luunsan tihiin saasay yidhahdeen qolo weliba dadka waxay ku leedahay diintayda soo raaca waad hanuunaysaan yahuudna iyada un marka la raaca maahee haddii kale hanuun ma jiro nasaarana iyada in la raaca maahe haddii kale hanuun ma jiro saasay yidhaahdaan hadalkoodii ay lahaayeen midba gooni ay u lahaayeen baa laisku qabtay kolkaasaa la yidhi waxay leeyihiin yahuud noqda ama nasaaro noqda waad hanuunaysaan yacni labada mid walba wuxuu leeyahay baa laisku daray maahe labada saa wadale ma aha yahuudna ma yahuud iyo nasaaro noqda nasaarana ma laha nasaaro iyo yahuud noqdo mid walba goonidiisa diintiisa oo ayidaya qul dheh nabi maxamedow bal iskaba dhaafa yahuudnimo iyo nasaaronimo inaan noqono iska dhaafa nattabicu waan raacaynaa millata ibraahiima nabi ibraahiim oo awowgiini yar ahaa diintiisaanu raacaynaa diintii nebi ibraahim baanu raacaynaa tiina raaci mayna dhahaa xaniifan xaaliho nebi ibraahim kii diimaha idil ka leexdayo oo diinta xaqa u soo leexday wamaa kaana ma ahaanin nebi ibraahim min almushrikiina mushrikiinta mid ka mid a ah ma ahaanin laakiin idinku mushrikiin baa tihiin yahuudna waxay leedahay cuseyr baa ibnullaahi ah nasaarana waxay leedahay almasiix ibnullaah saasay leeyihiin kuwan kale ee carabta ahee mushrikiinta ana waxay leeyihiin almalaa'ikatu banaatullah bay leeyihin asnaaman way caabudaan kolka kulligiina wada mushrikiin baa tihiin nabi ibraahimna mushrikiinta kamid ma ahayn oo wuxuu ahaa mid diinta xaqa usoo soo leexdaoo diimaha qalloocan kasoo soo leexda u ahaa kolka diintiisaanu raacayna amaa idinku miya shirki baa idinku jira ninka yahuud raacay waa inuu yidhaahdo cujayr waa in ilaah ninka nasaaro raacana masiix in ilaah waa inuu yidhaahdo mushrikiinta qofka raacana waa saa isa ka darin wey asnaamba u caabudaya aw malaa'igta iyuu leeyahay waa ina ilaah waa awlaadi ilaahi quuluu dhahaada haddaa tihiin ummaddii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii aad ah tihiin mu'miniinta dhahaada aamanaa waan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay wamaa shay baan rumaynay unzila lasoo dejiyey ilaynaa annaga intii ka allo noo soo dejiyey oo qur'aanka ah waan rumaynay wamaa shayni waan rumaynay unzila lasoo soo dejiyey ilaa ibraahiima nabi ibraahim intii ka alloo soo dejiyey wa ismaaciila nabi ismaaciil intii ka alloo soo dejiyey oo ina nabi ibraahiim ah wa isxaaqa nabi isxaaq intii ka alloo soo dejiyey isagana ina nabi ibraahiim ah wa yacquuba nabi yacquub intii ka alloo soo dejiyey oo isagana nabi yacquub nabi isxaaq wiilkiisa ah waal iyo qolooyinkii yacquub ka baarmay loo soo dejiyey waa laba-iyo toban qolo wey oo nebi yacquub ka baarmay oo laba-iyo toban wiil isagoo dhalay ayay ku kala abtirsadaan kolka asbaad waxaa la yidhi waa wax laamo fara badan wey mid walba way farabadatay laamuuraa farabatay sabadkeen asarkiisa waxaa laga keenay geedka laamaha geedka laamihiisa ay farabadan yihiin iyaa asalkiisa hore la yidhaha sabti kolka waxaa weeye waa qolooyin fara badan oo mid walba qolo kastaba laamo fara badan bay leedahay aada bay u bateen kolkaasa asbaat la yidhi qolooyinkaas faraha badan ee laga keen ma arkaysa wixii loo soo dejiyey ayaan rumaynaynaa intaas diinta ay ku socdeen waxaa weeye nebi ibraahim wixii loo soo dejiyey suxufu ibraahiima wa muusa nebi ibraahim suxuftii loo soo dejiyey iyaa intaaso idin u diin ahayd kolka maadaama diintii nabi ibraahim ay ku wada socdeen oo taasi ay hirgelinayeen waxaa laga dhigay wax diintaas kulligoodba loo soo dejiyey nabi ibraahim diinta loo soo dejiya nabi ismaaciilna oo ku socday nabi isxaaq kaasoo ku socday nabi yacquub saasoo ku socday nabi yacquub qulooyinkan ka beerma owlaadiisa ana kaasay ku socotay kolka intaas wixii loo soo dejiyey yaan rumaynaynaa wamaa shay baan rumaynaynaa uutiyaa la siiyey muusaa nebiyullaahi muuse la siiyey oo towraad ah wa ciisaa iyo nebi ciise wixii la siiyey oo injiil ah yaan rumaynaynaa wamaa shay baan rumaynaynaa guud ahaanba uutiyaa la siiyey annabiyuuna nabiyaalka la siiyey min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey inta aan soo sheegnay nebiyaashaas ha ahaadeen ama kuu kaleba ha ahaadeen nabiyaasha xagga ilaahay wixii laga soo siiyey intaan soo sheegnay in kaleba iyaan rumaynaynaa dhahaada laa nufariqu kala geyn mayno kala bixin mayno bayna axadin axad oo minhum nabiyaasha ka mid ah kala geyn mayno qaarna intaan rumayno qaarna aan ku kufrino wixii lagu soo dejiyeyna qaarna aan rumayno qaarna aan ku kufrino yeeli mayno kulligoodba rabbigeena iya soo dirsaday kulligoodba rabbigeena wax ka soo dejiyey kolka ma kala saarsaarayno ma yeelayna sida yahuud ay samaysay yahuuddu waxay rumaysan tahay ilaa nebi muuse nebiyaasha laga soo gaaro way rumaysan yihiin laakiin nebi ciise iyo nebi maxamed way diidan yihiin nasaarona ilaa nebi ciisey rumaysan yihiin iyo nebiyaashii ka horreeyey laakiin nebi maxamed way diidan yihiin annaga ilaahay wuxuuna faray wax kast qof qof kastoo nebi oo ilaahay soo diray ilaa nebi maxamed inaan rumayno maxaa yeele kulliba rabbi baa soo diray kolka haddii aada xaqdoon tahay ilaahay nebiyaasha oo soo dirisa qaarna aad ugu kufrin karta qaarna aad eh, aada u rumayn kartaa maya kulliba waad rumay diinteena ninka haysataay waa nin nebiyaasha ilu rumaysan wey ninka nabi ciise diida ama nabi muuse diida ama nebiyaasha kala diidaay waa nimaan nebi maxamed rumaynin wey waa nimaan islaam ahayn wey kulligaa waad rumaynaysaa nebiyaasha ilaahay midna hooyadaa ma dhali midna kuma xigo kulligood ilaahay baa soo diray kulligood ahlan wasahlan dheh wanaxnu anagu haddaanahay muuminiintii muslimuuna kuwa hogaansan baanahay lahu rabbigeena u hogaansan rabbi baan u hogaansannahay isagaan camalkaaga u khaalis yeelaynaa wax kale raaci mayno oo sidiina oo kale waxyaalo kale ilaahyaal kale ma samaysanayno isagaan u saafi nahay sidaasa dhahaada layidhi maa sida yahuudda ha samaynina sida nasaarada ha samaynina iimaanka dhabka ee ah waa ka fa in aamanuu haddaba haddii ay rumeeyaan idinku markaas sida iimaanka muslimiin saasuu ku salaysan yahay sida ayadda ay soo sheegtayba ku salaysan yahay fa in aamanuu haddaba hadday rumeeyaan kuwa ahlu kitaabka a yahuud iyo nasaaro bimithli maa shay wax lamid ah hadday rumeeyaan aamantum aada rumayseen bihi shaygiiba aada rumayseen waa shayga anagu aan rumaynay nebiyaashaasoo idil baan rumaynay wixii lagu soo dejiyo idil baan rumaynay kaa anaga aan rumaynay oo kaas ah mid lamid ah haddii ay rumeeyaan faqad ihtadow way hanuuneen waxaa la tusinayaa nimankani inay mu'miniinta aanan tacasub lahayn ay gooni aan isugu ahanayni waxay leeyihiin iimaanka waxaweeye ilaahay iyo wixii oo soo dirsadee nebiyaal ah iyo wixii oo soo dejiyey oo ku soo dejiyey kutub ah wada rumeeyaa layidhi anu saasa ku dhisannahay ilaahay waan rumaysannahay wixii soo dejiyey kutub ah wixii oo soo diro nabiyaal abaan rumaysannahay kolka iimaanka dhabta ena waa kaa kolka waxaa la leeyahay haddii ay rumeeyeen ahlu kitaabka iimaankeygaas oo kala mid lamid a ah waxaa nagu rumaynay wax lamid a ah, waxaan rumaynay waa mahay ilaah iyo wixii oo soo diray nebiyaalo idil iyo wuxuu kusoo dejiyey oo kutub oo idil ayaan rumaysannahay kaa aan rumaysannahay ku lamid ah hadday rumeeyaan way hanuuneen laakiin ku lamid a ah xagay ka helayaan oo keena aanan ahayn anugu hanuun umaan idinka rabnaay hanuunkaas oo kale haddaad la timaadaan waxaan idin leenahay ahlan wasaala anugu inuma jeedno nasoo raaca kale idiina liin iimaan xaq ee umaan rabnaa iimaanka xaqa en miyaynan ahayn in rabbi la rumeeyo miyaynan ahayn wuxuu watay in la rumeeyo waa sidaas wey inugu kaasaan rumaysanay kaas oo kale haddaad rumaysantihiin waa toosantihiin bal isbaar idigu kaas oo kale ma rumaysantihiin maya wey kolka meel aad la ataagantihiin inagu si qale idinkama rabnee iimaanka dhabta ahee caqliga galo oo ilaahay raalli ka yahay oo ilaahay wuxuu wato ah kaawamaan rabnaa kaasaan rumaysanahay kaa kulamid ah haddaad haysataan waxaan idin leenahay ahlan wasahlan laakiin haddaanad haysanin kolkaa meesha khatar baa idinku jirto kolka waxaa la tusinaya kaas oo kale inay rumeeyaan kaas oo kale inay rumeeyaan oo sidaa inagu aan wadanaan aynan wadanin masuuladaysa kolka macnahaas umaan ka soo qaadanaynaa aayadda siday tahay baa yaa ku sax ku tahay kolka ta'wiil iyo waxba jiran mayno saasay ku fiican tahay fain aamanuu bimili maa aamantum bihi fain aamanuu hadday rumeeyaan ahlu kitaabkii bimili maa shay wax lamid ah hadday rumeeyaan aamantum idinka mu'miniinta aada rumaysaan bihi shaygaba aada rumayseen oo ah ilaahay iyo wax alle wixii watoo nabiyaal ah iyo kutubta soo dejiyey ah kaas ku lamid ah hadday rumeeyaan faqad ihtadow way hanuune wain tawallow hadday jeestaan oo kaa kula mid ah inay rumeeyaan laga waayo fa inamaa hum kuwaasi ahlu kitaabka ah fii shiqaaqin khilaaf bay ku sugnaadeen khilaaf ilaahay ay khilaafsan yihiin diintiisa ay khilaafsan yihiin nebi maxamed ay khilaafsan yihiin fii shiqaaqin la dhinactin bay ku sugnaadeen shiqaaq waxaa laga soo qaatay la dhinactin baa la yidhahda asalkiisa dhinacaad martid maha dhinaca kale qofka maro ayaa la yidhaha shiqaaq buu ku jira waxa weeye dhinacay mu'miniinta mareen dhinac kaley taagan yihiin kolkaa kolkaa waa khilaafkii un wey kolkaas sidaas ogaada leh fasayakfiikahum ullahu maadaam khilaafka ay ku sugan yihiin fasayakfiikahum ullahu fasayakfiikahum ullahu ilaahay waa kaa kaafin doonaa nabi maxamedow adaa libta helaya ilaahay waa kaa kaafinayaa baa layidhi maxaa yeelay waxay wataan gardaro kolka ilaahay baa kaa kaafin doono adaa libta ka raynaya leeyahay sidii bay noqotay ilaahay nabiga libbi ku siiyey kuwaas wa huwa ilaahay asamiicu ku maqlid badan weeye alcaliimu oo cilmi badan aqwaashaari aqwaashoodi ilaahay waa waa maqli badan yahay waana cilmi badan yahay oo adagi iyo iyiguba idinla socdaa sibqat allaahi ilaahay ahiradiisi ilaahay ahiradiisi yani sibqada asaabteeda waxaa la yidhahdaa rinjiyeynta marka marada la rinjiyeeyo midab lagu rinjiyeeyo midab madoob midab jaalaa midab guduudan kaasaa sibqa la yidhaahdaa markii lagu rinjiyeeyo lagu midabeeyo kolkii iimaankii baa loogu dhagay muminiinta mu'miniinta mara markaad adigu midabaysid oo midab guduudan aad ku midabaysid ama midab madow aad ku midabaysid waxaad arkaysaa midabkaasi inuu maradaas dunta galay oo si kas haddii loo dhaqo oosan ka dhaqmaynin kolka ilaahay baa iimaanka sidaas noogu midabeeyey ilaahay baa sidaas iimaanka noogu tahiri wey dhahiraadda imanka loo jeeda ilaahay baa sidaas noogu tahiri wey taasaa raacina wey sibqatallaahi ilaahay si u midabeyntiisa u rinjiyeyntiisii iyo asalkeeda ay tahay iminkana dahiraad unbaa loo jeeda xuman kumaa axsanu wanaag badan min allaahi ilaahay ka wanaag badan sibqatan dahiraadda xaggeeda wax dahiraadda xaggeeda yacni si u umurireynka iyo ilaahay ka barya ma jiro ilaahay qofku iimaanka ku beeray lafihiisa iyo dhuuxiisa oo geliyey oo jirkiisa oo geliyey dhiiggiisa ku daray waa ka daran yahay mare la midabeeyo midab lagu midabeeyo laga dhaqi waaye waxaa ka daran oo kasii fiican ilaahay qofka iimaanka meel kastaba ka geliyey waman kuma axsanu wanaag badan sibqatan min allahi ilaahay xaggiisa ka wanaag badan sibqatan si u midabeynta dahiraada xaggeeda yacni waxaa sidaa loo leeyahay nimankan nasaarada ah iyaa waxay sameeyaan nidaam bay leeyihiin waxaa jira biyi layidhaha almacmuudiya aylan nabi ciise lagu dhexdhalay iyo waxbay sheeg sheegaan kolka qofka markuu dhasho oo kiristaan oo noqdo kiristaan dhab e ma noqon karo jaarahoo biyahaas la geliyo caruurta markay gaadho adigu maaragtay muddo wax kala garab markay gaadho adigu ninka markuu la rabo nasaaro dhaba ah inoo noqdo biyahaas biyahaasa la geliya markaasuu yidhi al'aana saara nasraaniyan xaqan inankoo nasaaro xaq ee noqday oo biyahaasa la muquurinayaa la tiimbinayaa kolkaasaa la leeyahay biyahaas markay jidhkiisa wada gaaraan hadduu nasaaro xaq ee noqday kolka waxaa la haddaa idinku kaasi biyahaas aad nasaaro xaq eed biyaha kaga dhigtaan ninkaad tiimbisaan ood gelisaan aniguna ilaahay baa iimaanka tiimbiyey ilaahay baa iimaanka nagu na dhexgeliyey isagoo nagu dahiro wixii duldiimaha kale isagaa nooga dahiray idinku markaad biyaha gelisaanba waxaa tiraa iminkuo nasaraana xaq noqday wixii diimihii kale dil waa ka dahiroobay wixii kale dil waa ka dahirooba noqot yaa tiraahdaa anagana iimaanka ilaahay sidaas noo tiimbiyey oo nagu dahiray oo diimihii kale dilba nooga dahiray sidaa dhahaada kolka hadalka halkaasoo loo munaasabeynaya wanaxnu anagu haddaanahay muslimiintii caabiduuna kuwa caabudaana nahay lahu ilaahay kuwii caabudaan nahay isaga u hogaansan oo wax kale caabudi mayn intaas dhahaada saas dhahaada layidhi qul dheh nabi maxamedow atuxaajuunanaa miyaha nala doodaysaan fillaahi fii diinillaahi ilaahay diinkiisi miyaha nagula doodaysaan haddaad tihiin ahlu kitaabkii wahuwa ilaahay isaga oo rabbunaa rabbigiina ah haddaana inagu mu'miniinta ah wa rabbukum idinku rabbigiina ah haddaad tihiin ahlu kitaabkii walanaa annaga ay noo sugnaatay acmaalunaa camalyaalkayda inagu aan iska leenahayo idinku waxba laydinka weydiinay walakum idinkuna ay idin sugnaatay acmaashukum acmaalukum acmaashiin oo anaga waxba nalaga weydiinay iyo arrinta sidaas ay tahay maa diinta ilahay nagula doodaysaa labadeenaba waa rabbigeena wixii ka yimaado inaan anagu yaan rumaysannaha waxaan samaysanana isaga yani anagun baa dembigeeda iyo wanaageeda iska leh waxaa samaysataan idankunbaa dembigeeda iyo wanaageeda iska leh kolka waxaa diinta ilaahay nagula dooraysaan maxay tahay waxa anugu aan qalloocino aan samaynin maxay tahay waxaa weeye rabbigaa rabbigeeni baan wada rabnaa kaas anugu raacsannahay dimaan wada raacana wada rumaysan ma wada rumayn haddana acmaasheenana haddii anagu aad haddaa adinku aad leedin idinkaa qalloocan oo anagaa toosan waa yahay wata kolku dooda ma jirto wata wey walanaa acmaalunaa walakum acmaalukum wanaxnu anagu waxaanu nahay mukhlisuuna kuwa camalkooda saafi yeelaanu nahay lahu ilaahay u saafi yeelo iyaanu nahay anagoo sidaas ah miyaad ilaahay diintiisa nagula doodaysaa xageen ka qalloocan nahay waxay ku doodayeenba bal waa kan waxay ku doodeen am taquuluuna ma waxaad oranaysaan ina ibraahiima nabi ibraahiim وإسماعيل نبي إسماعيل أو إن إبراهيم وإسحاق نبي إسحاق أو إن إبراهيم ويعقوب نبي يعقوب أو إن إسحاق يوى الأسباط يقولون كلامها بناء أو نبي إبراهيم نبي يعقوب كبير لبي إتبانك أها كواسي كانوا وحي أهايان يهودا يهود بأهايان مياد أرنيسا هداتي يهودي أو أمس النصارى نصارى أهايان مياد أرنيسا هداتي نصراني هداتي نصارى nasaari ahayn kuwaad miyaad leedihiin saasay ku xujaytamayaan waxay leeyihiin intaa iminka aan soo sheegnay yahuud waxay leedahay yahuudba diinta yahuudiay haysteen nasaarana waxay leedahay inta hadda aan soo sheegnay nasaa diintooda nasaari ahayd kolka sidee bay masaasaad leedihiin bay leeyihin hadalkaasi ma hadal socon karaa qul dheh nabi maxamedow a antum ma idinka aclamu ogaansho badan amillaahu mis ilaahay baa ogaansho badan ilaahay wuxuu noo warramayaa nebi ibraahim yahuudna ma aha nasaarana ma ah maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniya labada midna ma ah maxaa yeele yahuud iyo nasaariyadu labadaba waxay ka baaran labadaba waxay ka yimaadeen nabi muuse iyo nabi ciise kolka nebi ibraahim iyo nimankaa kale ku xigana ma dhaweyn nebi muuse imsagay nabi muuse intaan la intaan lasoo gaarin waa nabi ibraahim waqtigiisii meelahaas weeyaan waqtigaas wey kolka waktigaas nabi muuse iyo towraad maba jirinba nabi ciise iyo injiilna maba dhoweyn iyagu maba jirinba kolka dadkaa horeeyey sidee baad ugu sheegi kartaa yahuud bay ahaan nasaaray ahaan bal beentooda feeri kolka ilaahay wuxuu leeyay war yahuud iyo nasaaro mahayna waa ka horeeye idinkuna waxaad leedihin yahuud iyo nasaare kuwaas ahaayeen war ma idinkaa og mase ilaahay baa wax og sidaa dheh waman kumaa adlamu ka dulun badan minman duul katama qariyey shahaadatan marakac qariyey shahaadadaasoo cindahu agtiisa ahaatay shahaadadaasoo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay marag xagga ilaahay ka timid oo agtaada taalood og tahay oo kitaabkaaga lagu sheegay inaad qaraysidoo waxaan jirin aada sheegtahay wax kaa dulmi badan ma jiro iminka nimankaas inay horeeyaan oo nabi muuse iyo towraad ka horeeya nabi ciise iyo injiil inay ka horeeyeen way ogsoon yihiin kitaabkooda towraad waa ku yaalla intay tii qariyeen iyay leeyihiin kuwaas yahuud bay ahaayeen kuwaasi nasraanay ahaayeen saasay leeyihiin waman kumaa adlamu dulum badan minman duul ka dulum badan katama qariyey shahaadatan marakac shahaadadaasoo cindahu qofka duulkaas agtiisa ahaatay oo ay yaqaanino kitaabkooda ku taalo shahaadadaasoo min allahi xagga ilaahay ka timid oo ilaahay xaggiisa ka timid oo caddeeyey isaga ilaahay isagaa mara kacay inayn dadkaasi yahuud iyo nasaaro aan shaqo ku lahayn ay ka horeeyeen kutubtoodaana lagu sheegay inay kaa qariyaan ay yidhaahdaan kolka waxa weeye yahuud bay ahayn ama waxaan jirin ay sheegaan iyaa ka dulmo badan anaguna saas oo kale wey kitaabkiinay ku taallaa inay yahuud iyo nasaaro nabi ibraahim kuwaa la socda inaysan ahayn haddaan qarin anaga naftayada oo runta aan sheegaynaay waxaan wax naga dulmadan ma jiro wamallaahu ilaahay biqaafilin ku halmaansan ma aha camaa tacmaluuna haddaatiin ahlulkitaaba waxaa samaynaysaan ilaahay ku moog ma aha wamallaahu ilaahay ma aha biqaafilin ku moog camaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan ilaahay ma moogo waa idinka abaalmarinaya mar labaad waxaa la yidhi tilka taadaas nabi maxamedow ummadaasi nebi ibraahiim iyo intaan raacsana soo sheegnay ah ummatun ummad weeye qad khalad tagtay lahaa iyadu waxa u maa kasabad waxay kasbatay iyay leedahay walakum idinkuna waxaad leedihiin idin sugnaaday maa kasabtum waxaad kasbataan isku shaqamaynin waan ku factirsanayna kuwaas waa wanaagsan baan ka soo jeednay wax idiin tari kuwaasaan anagu jecelnahay wax idin tari mayso kuwaas camalkooda iga iska lehoo idinka idinsoo gaari maayo idinkuna waxaad samaysataan idinka iska nimankaas waxba lagu weydiin maayo walaa tusaluuna idinkaan maanta jooga laidinweydiin maayo camaa shay laidin weydiin maayo kaanuu ay ahayeen ummadaha hore yacmaluuna kuway samey ahayn waxba laidinka weydiin maayo kolka saasaad kale tihiin nin weliba waxaad raba inuu toosnaado runtii ku toosnaado sayaquulu sufahaau sayaquulu waxay odhan doonaan assufahaau kuwa caqliga fudud oo min annaasi dadka ka mid ah waa ahlu kitaabku wey waa yulib waa yahuudda loo jeedaa way caqli fulidiyo waxay odhan doonaa maa maxaybaa wallaahum mu'miniinka jeediyey can qiblatihim qibladoodii ay tukun jiraan maxaa ka jeediyey allatii qibladii kaanuu ay ahaayeen calayhaa iyada korkeeda ay ahaayeen u tukun jiraan oo baytulmaqdis ah waxaa jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiino yimid wuxuu u jeesan jiray salaada baytulmaqdis buu ula jeesan jiray xaggaasuu ula jeesan jiray baytulmaqdis xaggeeda ula jeedsan jiray nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ilaahay baa faray qur-aanka laguma farin laakiin axaadiista sheegaysa in nabigeena xagga inuu jeesta loo la faray xaggaasuu u tukan jiray iyadoo ulajeedada ay tahay in diinta oo watay diin ka hor imaanaysa nebiyaashii faraha bannaa oo baytulmaqdis laga soo diro nebi ibraahim ugu horreeyey diintaas maahe diin kale inuusan wadanin oo nebiyaashaas inuu lamid yahay isagoo raba inuu tuso weliba ahlu kitaabkan kolkaa loo yacni loo cadeeyo ay u cadaato nebi maxamed inuusan wadanin ilaa wixii iigu bateeno xag ilaahay loogu soo waxyoori maahee diin kaleoo diintooda ka hor imaanayso nebiyaashaas meesha laga soo diray diintooda wax ka hor imaanayso inuusan wadanin ee isku diin yihiin iyaguna inay ogaadaan ee kolkaa qalbigooda soo dhowaado sidaa daraaddeedba xaggaa loogu jeediyey nabigeena caleyhi isalaatu wasalaam xaggaa u tukaa la yidhi xaggaasuu u tukan jiray isagoo awlajeediyada ay sidaa tahay nabiyaasha waa isku mid inaga maad rumayni isaguna inuu nebiyaashaas inuu ka yahay waxay wataan inuu wato oo nebiyaasha farqi aan kale layn waa laga dhacdhicinaya iyaguna waa la tusayaa inuusan wadanin waxa iyagu ay wataan ilaahay siiye horay u siiyey wax ka hor imaanaya inuusan wadanin ee kolka isku mid yihiin ee kolkaas sidaa kusoo raacaan taasaa loo sameeyey kolka maa maxaybaa kolkaasa markii xaggaasay u jeesan jiraan markii xaggay u jeesteen yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa hadda aayadana waxay ka horeysa ilaahay baa marka dambe amri doono inuu kacbada usoo jeesto inuu kacbada usoo jeesto iyuu amri doonaa ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeele kacbadaa saldhig ah iyadaa kaas baytulmaqdis iyadaa ka horreysay baytulmaqdis meesha loo tukunayay masaajidkaas waxaa ka horeeyey waxaa ka horeeyey kacbadaa ka horeysay kolka kacbadu maadaama ay ka horeyso ina awala beytin wadica linnaasi laladii bibakkata isaga kaas uu yahay kacbada nabiyaasha saldhig u ah ee u horeysay waa waa waa waxweyan waa kacbada aan u tukaniday markii damba nabigeenu waxaa la fari doonaa inuu kacbada usoo jeesto markuu kacbada usoo jeesto baytulmaqdis ka dhaafo yoona ninkii yahuuddi waxay odhan doonaan waa niman caqli furuda qibladii u tukan jiray baytulmaqdis ah maxaa ka jeediyey maxaa ka jeediyey idan diintii aabiyaalkiisa iyuu hadda u xiisooday diintii aabiyaalkiisa u xiisooday diinkii dadkiisa fadalka oo ka yimid diintii gabladooda u xiisooday saasuu saasuu xagga ugu baxay saasay odhan doonaan maa maxay baa wallaahum jeediyey kolka ilaahay baa sii sheegay inay siday odhan doonaan maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha hadalkaasay odhan doonaan nabi maxamedow markaan qibladda kuu jeedino hadalkaasay odhan doonaan intaynan odhan baa ilahay usii sheegay intaynan odhanin iyo wixii odhanaa ilaahay usii sheegay kolka waxaa dhacday markii xaggaa loo jeediyey arigii lasii sheegay bay yidhaahdeen waa waxyaalaha ilaahay horey usii warramay ee haddana sidii nafteeda ay dhacday wey saasay odhan doonaan baa layidhi markii laguu jeediyo markii loo jeediyo hadalkay naftiisa yidhaahdeen kolkaasaa layidhi saasay odhan doonaan markaa lagu jeediye hadday yidhaahdaan jawaabkaas ka bixi baa jawaabka loo sii diyaariyay nabiga hadalkaas ay odhan dooneen jawaabkeedii waa kana kolkaas sidaa u dheh ul dheh nebi maxamadow markii hadalkaas oo kale ay yidhaahdaan lilaahi ilaahi baa iska leh almashriqu meesha qoraxda ay kasoo baxdo iyo almaqribi meesha u dhacdaba ilaahi baa iska leh waxa weeyaan dhulkaanoo idil mashriq iyo maqrib iyo wixii dhexeeda ilaahi baa iska leh waxba ma kala duwano meeshii un waxay ku kala duwan kaliya meeshii ilaahay yidhaa halkaa loo jeesto kaa unbaa lagaa raba inaad u jeesatid ilahay isaga waa mid adigu waxaa lagaa rabaa ilahay in adiga hogaansan tahay haddii kuli halkaa ujeeso jeeso haddii kuli halkaa ujeeso jeeso ilaahay baa iskale kulligood ilaahay baa siduu raba sameeyo ilaahay baa qofka meeshuu raba u maadaama mashriq iyo maqrib iyo wixii u dhexey isaga leeyahay markii horena amarkii ilahay buu xaggan ugu jeestay markii dambena amarkii ilahay buu xaggan ugu jeestay maxaa mushkilo ah sidaa uga jawaaba le yahdii wuu hanuuniyaa ilaahay man qofki yashaagu oo doonayo ilaa siraatin jid intii kaoga ku hanuuniyaa jidkaasoo mustaqiimin toosan jidka toosan waa maxay kolba meeshii amarka laguu siiyo inaad raacdid jidka toosan waa kaawey kolba meeshii amarka laguu siiyo inaad raacdid kaasuu ilaahay ku hanuuniya haddii markii hore xaggaa loo jeediyena jidka toosan waxa wey inaad halkii raacdid haddii imanka halkan loo jeediyena jidka toosan waa inaad kacbadii raacdid wey wakadaalika sidaas oo kale yaan jacalnaakum idinka yeelna haddaatiin ummadda nebiga ummatan ummad aan idinka yeelna ummadaasoo wasatan ay khiyaaran door oo la doortay waa lagu fasiraa ama cuduulan amba caadiliin ah idinka yeelnay ummad caadiliin ah oo dhexdhexaad aan idinka yeelnay wakadaalika ay kamaa jacalnaa qiblatakum khayra alqibali sidaan qibladiina aan ugu yeelnay qiblooyinka tan ugu khayr badan yaan jacalnaakum idinkun aan idinka yeelnay ummatan ummad aan idinka yeelnay ummadaasoo wasatan ay khiyaaran iyaguna door ahoo la doortay sida qibladeennima khayra qibla aan ugu yeelno iyo idinka ummadda doorta aan idinka yeelno ama kadalika ay kamaa jacalnaa qiblatakum acdala alqibali qiblooyinkataan ugu caadilnimo badana ugu dhexdhexaasan aan ugu yeelnay yaan jacalnaakum idinku aan idinka yeelnay khayra ummatan ummad aan idinka yeelnay ummadaasoo wasadhan ee caadilnimo ah maxaa saa idinku yeelnay litakuunuu inaad ahaataan shuhadaa'a kuwa marakacayo cala annaasi dadka korkiisa ku marakacaya inaad ahaataan ciidankaa dadka ku marakacay adduunya aakharaba adduunkana ummadda toosan qofka toosan ciidankaa mara kici kara odhan doon waxaan qofkan waa toosan yahay qofkan waa qalloocan yahay maxaa yeele idinkaa diinti diinta ilaahay idinkaa haya dadka kale diinta ilaahay ma hayaan kolka ninka diinta ilaahay haya iyaa dadka ku marakici karo oran doon kan waa fiican yahay kan waa xun yahay aakharana saas oo kale weeye idinka dadka ku marakacayo oo oo leeyihiin nabiyaasha markii eh, aakhar la tago oo ummadda ummadooda in meesha isku horyimaadaan oo oo ummaddii ay tidhaahdo nabigan waxba nama soo gaarsiinin waxaa mara kacayo inuu nebigaas gaarsiiyo ummaddiisa ummaddiina mara kacayso oo leeya been bay sheegayaan nebi nuux ummaddiisa waa gaarsiiyey nebi ciise ummaddiisa waa gaarsiiyey nebi muuse ummaddiisa waa gaarsiiyey kolkii waxba nama soo gaarsiinin been bay sheegayaan iyay leeyihin oo ummaddeena yaa mara kacaysa nebiyaalkii bay u mara kacaysa kolkaasuu ummadihii waxay odhanayaan waaba naga dambaysa misaad uga marakaci kartaa meelkaa nala joogay kolkaasuu leeyihin kitaabka ilaahay soo dejiyey baanu haysanay kitaabkaas baa noo sheegay inay gaarsiiyeen nebiyaashaas ummadoodii ee iyagu ay diideen oo sidaas loo halaagay saasaan ku marakacaynaa an maxamed ahaan shahiidan ku marag ee u ahaaday calaykum korkiina ku marag ah nebi maxamed anagoo nagu marag kacaya wuxuu leeyahay nimankan waa caadiliin way toosan yihiin wixii xaqa ahaaye ilaahay iyo wuxuu wato idin bay rumaysan yihiin qur-aankay yaqaaniin xaq bay ku socdaan anagana nabigaana caadilnimo xukminayo oo leeyahay nimankaasi waa caadiliin oo maraggoodi waa la aqbali karaa kolkaas maadaama anagu caadilnimadooda ay sugnaatay kolku waan marag kacaynaa aakharan waan mara kacaynaa adduunyana waan mara kacaynaa nabigaana taskiyeeyey sidaa daraaddeed kolka saasaan ku mara kacaynaa nebiyaashaan u mara kacaynaa aakharo laakiin adduunka marka la joogo yani nabigeena taskiye uma baahno isaga nabi maxamed yaa kuu maragali oran maa waa uma baahno ummadda idil baa ictiraafsan nebiyaasha idil iyo wax diidaya ma jiro kolka nabigeena waa kan ummadda aad taskiyeysay iyago nebiyaasha kale u mara kacay adugu wax taskiyeynaya xaggeed ka haysataa taskiye la odhan maayo nebigeena isagu uma baahan wamaa jacalnaa maanu yeelin alqiblata qibladu kamaanu yeelin allatii tii kama aanu yeelin jihadii kama aanu yeelin allatii jihadii kunta aada ahayd caliyaa korkeeda aada ahayd meeshan khilaafad badan baa ku jira laakiin hal umaan ka soo qaadinaynaa waxaa la leeyahay maadaama hadda qiblada loo soo wareejin doono maadaama hadda qibladeena loo soo wareejin doono maxaa korka hore looga yeelay qiblada nebiga jihadii oo u tukan jiray baytulmaqdis maxaa loogu yeelay ulijeedadii maxay ahayd wamaa jacalnaa maanu yeelin alqiblata qiblada aljihata jihadika maanu yeelin allatii jihadii kunta aad ahayd nebi maxamedow caleyhaa korkeeda aad ahayd oo baytulmaqdis kamaanu yeelin ilaa linaclama inaan ogaano maahe man duul inaan ogaano yatabicu raacaya alrasuula rasuulka raacaya inaan ogaano minman duul inaan ka ogaano yanqalibu isma jiirayo calaa caqibayhi labadiisa cirba korkoo isku mujiirayo dib u noqonayo inaan ka ogaano maayo markii qiblada baytulmaqdis laga dhigay nimankii nabigeena raacsanaa calayhi salaatu wasalaam qaarba waxay yidheen ma hadda xaggaa u tukuda yahuudi korkaasuu yidheen madiintii qibladii aabiyaalkiisi ee nebi ibraahim miyuu ku tegi ku raaci mayna qaar ba yidhi qaar baa ridoobay qaba meesha ku ridoobi kolkii imtixaan bay ahayd waxaa la rabay maadaama nebiga nabinimadiis inay xaq tahay u ogaaday meel alle meeshuu nabiga u tukado inay ku raacay ahayd imtixaan weeye waa la kala shaandhuubay waa la kala soocmay kolkaas imtixaankaasaa ku jiray sidaa daraaddeed baa loogu yeelay taas waa macno wey ama ma ahee waxaad leedahay wamaa jacalnaaka maanu yeelin alqiblata qiblada oo hadda aad taagantahay aljiha taajiyada kama aanu yeelin kunta aad ahayd caliyaha aad korkeeda aad ahayd markii hore taad ahayd oo qibilada ah kacbada ah hadda kama aanu yeelin ilaa linaclama inaan ogaano maahay man yanqalibu calaa caqibayhi kolkaa waxay ku dhacaysa yahuud iyo nasaara ayay ku dhacaysaa laakiin tan hore iskaga dayso taasaa loo badan yahay wain kaanat waxay ahaatay kacbada qiblada wareejinteedii oo lasoo wareejiyo oo oo baytulmaqdis loo wareejiyo oo haddana markii dambo kacbada loo soo wareejiyey wareejintaasi waxay ahaatay lakabiiratan xaalad weyn bay ahaatay tu weyn bay ahaatay ilaa cala aladiina kuwii maahe hadda allaahu ilaahay hanuuniyey maahe wareejintaasi mid weyn bay ku noqotay dadka culusoon la qaadan karin markii xaggaa loo wareejiyen carabtay ku cuslaatay markii xaggaan loo soo wareejiyen ahlyahuuddii bay ku cuslaatay waxay rabaan maxay ninkaas babedelay kolka way cuslayd ilaa kuwii ilaahay hanuuniyo og nebi maxamed inuusan u jeesinaynin meesha amar lagu sii maahay kuwa ilaahay hanuuniyo maay kuwa kale bay ku cuslayd kolkaa dadkii bay ku kala shaandhuubeen wamaa kolkasa yani arrintaasa imtixaan baa ku jiri wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyudiica kii dayaca ma ahaanin iimaanakum salaadiina ku dayaca ma ahaanin arrintan waxay ku timid markii markii horbeedso maqti loo tukun jiri markii nabigeena oo tegay madiine ilaa toddoba-iyo toban bilood iyo meelahaas iyo wuxuu u tukan jiray baytulmaqdis marka dambe kacbada loo soo wareejiyey markii kacbada loo soo wareejiyey iyo mu'miniintii ay yidhahdeen nabigu weydiiyeen yidhaahdeen yaa rasuulallaahi intaanad kacbadan loo soo wareejinin oo baytulmaqdis aan u tukunayni nimankii muminiinta ahayoo dhintay nimankii mu'miniinta ahayoo dhintay xaalkoodii muxuu noqonayaa oo kacbadan aan usoo tukunin taasay nabigu weydiiyey kolkaasuu ilaahay wuxuu leeyahay salaadiini oo hadda ka horbayso marka aad u tukateen ilaahay ma dayacayo maxaa yeele amar ilaahay baad xagga ugu jeesatay kolka nimankii sidaa ku dhintay ajrigooday leeyihiin maahe la odhan maayo kacbadan uma soo tukanin wixii xagga ay tukadeen ka kacway la odhan maayo ina allaha ilaahay la ra-uufun kii turid badan weeye binnaasi dadka u turid badan waa u tura yacnii wixii xunba uga bacaa weye raxiiman u naxariisto markay sidaa u kulmaan ra-uufka iyo raxiimka waa la kala bedelaa macnaha waxaa weye ru'oofku waa turud wey waa waha naxariis wey oo wax weyaan wixii ku dhibaya lagaaga ba'aya naxariista raxiimtana waxaa loo jeeda wixii ajeceshaa baa lagu soo gaarsiina qad xaqiiqo eh kolka intaas way horeysay hadda fiiri qabladii wareejinteedaan gaarayna qad xaqiiqe eh, naraa waanu aragnaa taqalluba wejhika wejigaa godgodoontiisa waan aragnaa nabi maxamedow fi samaa'i si uu ku godgodoomayo waan aragnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan xaggan loo soo wareejinin kacbada waxa weeye wuxuu xaggi ilaahay xagga samada iyo waxyi ka sugay iyo waxyi ka sugayey in kacbadan loo wareejiyo sababta waa maxay horta waxa weeye waa kacbadii nebi ibraahim wey oo aabayaalkood diinta nebi ibraahim kacbadood wey tan kale waxa weeyaan waa meeshii isaga oo ku dhashay oo oo isaga oo joogay wey ee carabu idinla ay rumaysnayd tan kale waxa weeye waa beydka ilaahay kii igu horreeyey wey kolku wuxuu jeclaa in xaggaa uu u jeesto maxaa yeeley meeshaan masjidul aqsa meesha loo jeedsanayaa waxa weye jeesigaasi masaajidkaasi waxaa la dhisay waadan baa la dhisay nabi yacquub baa dhisay baynamaa kan hore nebi ibraahim oo nebi yacquub awowgiisa a dhisay kolka kaasaa ka horreeyey kolka wuxuu jeclayste wuxuu jeclaan jiray inuu xaggaa u jeesto iyuu jeclaan jiray tan waxay ahayd kumiil gaar ahaan kolka nebiga waxyiguu sugu jiri kolkaasuu ilaahay leeyahay waanu kuu jeednaa inaad adigu cirka aad wejigaa ku gadgadinaysid yacni nebiga kuma gadgadinta waxaa loo jeeda waxyibuu ka sugay qad naraa waanu aragnaa taqalluba wejika wejigaa gudgudoonkiisii fi samaa'i samadda uu ku gudgudoomayo oo adigoo waxyi sugaayo in kacbada lagu wareejiyo falanuwalliyannaka waan kuu jeedinaynaa oon kuu jeedinaynaa oon kuu jeedinaynaa qiblatan qiblaan kuu jeedinaynaa qiblada oo tardaahaa aada ka raale tahay ayaan kuu jeedinaynaa waa kacbadii wey sidaa daraaddeed fawalli jeedi wejhaka wejigaaga jeedi almasjidi masjidka jihadiisa u jeedi masjidkii alxaraami ee xurmada lahaa masjidulxaraam jihadiisa u jeedi ama masjidulxaraam bartankiisa u jeedi masjidka bartamihiisa ee kacbada ku taalla u jeedi labada macnoba waa lagu fasiraa shaaficiyadu waxay leedahay masjidu xaraamka bartimihiisa oo kacbada u jeediyo haddaad arkaysa in yaqiin ugu jeeso haddii kalena malahaaga waa inuu halkaa ku qotomi baynamaa culimo kale ay leedahay masjidxaraam jihadou kaa jiro u jeedi jihada oo kaa jiro iminkaad waqooyigo madaxiga xag waqooyi u jeeso walow haddaad midig ka martid ama badax ka martid dhib ma laha ood qaabili weydid dhib ma lahay kuleeyihin xataa waxay leeyihin xataa hadda adag garanaya haddaad jihadaba aad u jeesatid walow bidix arka marta mid arka marta ogaan aad u samaysid way toosan tahay jihad un baa lagaa rabaa laakiin baynamaa ay leeyihiin culammada yani shaaficiya saas ma qabto bartamaha ku aadiyo haddaad arkaysidna waa haddii kalena inaad adigu malahaaguba inuu yahay inaad meeshii asiibtay laakiin kuwaani waxaa weeye haddaad ag joogtidna iyaga ku aadi laakiin haddii kale jihad u jeedi waxay maa meel alle meesha kuntum aad ahaataan fawalluu jeediya mu'miniinta haddaad tihiin wujuuhakum wajiyaalkiina u jeediyey shatrahu shatra almasjid alxaraami masjid xaraam jihadiisa u jeediyey yacni shatriga nuskan waa lagu idlaaqaa jihadana waa lagu idlaaqaa kolka kolkii hore waxaa lihi nabigaa lihi u jeedi jihadiisa haddana waxaa lihi mu'miniintiyey oo nabi maxamed raacsanaayey meeshaad doontaan jooga oo jihadiisa u jeediya waina aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey la yaclamuuna waxay og yihiin annahu jeesigaas jeedinkaa idinku aad wejigiina xagga u jeedinaysaan alxaqu xaq inuu yahay way ogyihiin min rabbihim xagga rabbigooda ka yimid way ogyihiin nimanka ahlu kitaabka nebi maxamed inuu u yusallii ila alqiblatayn inuu labada qiblib u baytulmaqdis u tukanayo tannu way ogyihiin kolka sidaas lagu leeyahay kuwaan way ogyihiin ahlukitaabka ah wamallaahu ilaahay ma ahaanin bikaafilin ku mulug ma ahaanin camaa yacmaluuna kuwa ahlukitaabku waxay samaynayaan oo xaqa ay qarinayaanoo diidan yihiin ilaahay ma moogo walain atayta haddaad ula timaadid aladiina kuwii uutuulkitaaba kitaabka la siiyey oo yahuud iyo nasaaro ah bikulli aayatin aayad kasta xujad kasta haddaad ula timaadid ee tusinaysa ujeesiga aad kacbada u inay xaq tahay og yihiin haddii aayad aayad saas oo kale cadaynta haddaa ula timaadid maa tabicuu raaci maayaan qiblataka qibladaada oo kacbada ma raacayaan in lagama yaabo inay kacbada usoo tukadaan wamaa anta adigana bitaabicin ku raaci matiid qiblatahum qibladooda ku raaci matiid lagama yaabo taasina iyagaa lagu quusiinaya waxay odhan jireen waa kii kolka hor xaggan usoo tukan jiray haddana xaggaa u lexday waxaaba suurobi inuu soo noqdo haddana muddo kadib kolkaasa la yidhi lagama yaabo inaad awguna qibladooda raacdo n guriga kagama jiro iyaduna ku raaci maayaan adna raaci maysid maxay adigu xaqaad ku taagan tahay iyaguna xaqa ma rabaan wamaa bacduhum iyagu qaarkoodana bitaabicin ku raaci ma aha qiblata bacdin bacdi kale qibladooda ku raaci ma aha yahuuddu waxay u tukataa xagga harbi oo kale yay u jeesataa sababta oo maa kunta bijaanibi alharbiyi oo yay ka ambaqaaran baa layidhi markii nabi muuse kitaabka la seenayay jabalka dhinaca harbi buu ka joogay kuwan kalena iyaguna xagga mashriq bay u jeestaan waxa weeyaan waxay ahayd fantabadat bihi makaanan sharqiyan faxamalathu fantabadat bihi makaanan sharqiyan dhankaas iyaa iya ka amba qaadaan kolka yahuudna kuwaan raaci mayso kuwan kalena kuwaan raaci maayaan inay adag kusoo raacana lagama yaabo inay iyagu qaarkood qaar kale qiblada raacana lagama yaabo mid walba tiisuu ku dhegan yahay adigana lagama yaabo inaad qibladooda raacdid kolka maadaama ay sidaa tahay maxaa yeelay ay sidaa ku noqonaysaa waxaweye iyagu waxa ka maqan ma ah xujid baa ka maqan amba ayad baa ka maqan wayna ogoleyn wayna ogoleynoo diida ninka le wayna diiday maxaad odhan adugu ninka xujo rabaad qancin karta laakiin ninku le qoraxdaas halkaa taagan aad arkaysid ma soo bixin baan kuleeyahay ninku le maxaad odhan maxaad ugu jawaabi war waa kaso arag ma arkayaan kuleeya haduu ku yidhaha maxaa samaynaysa waa saas oo kale wey ma rabaan kolka aayad kama maqan waxay u diidan yihin aayad baa ka maqan ma ah sidaa daraaddeeda iyaduna isma raacaan adna ku soo raaci maayaan walaa in itabacta haddii aada raacdid ahwaa'ahum nebi maxamedu nafyaalkooda waxay jeceshahay haddaad raacdid kuwa ahlu kitaabka ah, nin waliba naftiisa waxbay jeceshahay yahuudna qiblad gooni jeceshahay kuwaana qiblad gooni ay jecel yihiin naftooda waxay jeceshahay haddii aad raacdo min bacdi maa jaaaka markuu ku yimid min bacdi maa shay bacdigi jaaaka ku yimid oo min alcilmi cilmi ah cilmigaas oo waa maxay inaad kacbada u tukan doortid marka dambe oo aad tahay nebi labada qiblaba u tukaday ay kitaabkooda ku yaala ay og yihiin cilmigaasa ku yimid markaa kadib haddaa iska dhaaftid cilmigaasoo tooda aad raacdid inaka adigu nabi maxamedow idan waqtigaasi lamin adaalimiina kuwii naftuu dulmiye xaqa dulmiyaad ka mid tahay aladiina kuwii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay yahuud iyo nasaaro ah yacrifuunahu nebigu way garanayaan inuu xaq sheegayana way garanayaan inuu xaq sheegayo inuu xaggan u jeesanayna way garanayaan kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum inamadooda ay u garanayaan sida wiilashooda ay u garanayaan oo hibilkii ay dhaleen siday u garanayaan oo kale ayay u garanayaan kolka way ogsoon yihiin laakiin kolka yani macrifa ka dhiman maaha kitaabkiida u sheegay wa ina fariiqan fariiq oo minhum ahlu kitaab ka mid ah layaktumuuna way qariyaan alxaqa xaqa way qariyaan wahum iyagoo yaclamuuna og xaqi way qariyaan markay qarinayaan inay xaqa qarinayaan way ogsoon yihiin mahalmaansana oo isma yani isma ay moosiinin iyagoo og bay qariyaan in adigu nebi maxamed aad tahay oo tilmaanta adaa kitaabka ku yaal inaad laba qiblood u tukanayso in qibladan ay sax tahay waxaasoo idin way ogsoon yihiin iyagoo og bay qariyaanoo diidan yihiin alxaqu xaqna nebi maxamedow min rabbika xagga rabbigaagu ahaaday xaqa shayga jira oo inuu jir lagama maarmaan ah waa kan xagga rabbi ka yimaado ma aha qof wuxuu yidhaahdo ma aha jameeca waxay jeclaysatay ma aha xaqa waxa weeye wixii xagga rabbi ka yimaado ifkaan adduunyahii aakhare ilaahay baa samaystay kulligii qorshihiisa oo idil ilaahay baa samaystay kolku wixii isaga oo yidhaahdo wixii isaga oo wato unbaa xaq ah ifkan addunya iyo aakhiraba kaa unbaa ka xaq ah wixii kale qof kale wato ama jamaca ay wataan ama ra'yigooda ay tahay ama naftooda ay jeceshahay oo adduunkan dhex jooga oon tan ilaahay ku salaysnayn kulli waa baatil ilaahay baa wadwata alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbigaaga xaq meel kale kama yimaado waxaana idil ilaahay baa iska wata kolka wixii xaqa waa maxay waa sida jirta oo jiridda la socoto wey kolka ilaahay maadaama isaga qorshaystay isaga oo wato sida isaga oo u wato unbaa xaq ah wixii kale idilib waa wax kusoo kordhay ifkan waa wax kusoo kordhay dadka wax la raaci kara ma ah kolka ilaahay wixii ka yimaado xaqiisa xaggiisa unbaa kaa unbaa xaq ah falaa takuunanna ha ahaana nebi maxamedow min almuntariina kuwuu shakiyay sidaas mid ka mid ah ha noqonin kolka xaq sida rabbigaa ku yimid waa sida lagu cadeeyey walikullin mid la arko ummad kastaba wijhatun jiha u sugnaatay jihadaasoo huwa mid kastaba muwallii kii jeedinaya uu yahay haa jihadaasi wajha wejigiis kii u uu yahay walikullin mid la arka waxaa usugnaaday sugnaaday oo mid kastaba waxaa usugnaaday qof kastaba waxaa usugnaaday wijhatun jiha u sugnaatay jihadaasoo huwa kulligaasba muwaliihaa jihada kii u uu yahay wejhu wejigiisa yacni ummad kastaba jiha ay wejigeeda u jeedisaa iska leedahay yahuudna jiha ay wejigeeda u jeedisay leedahay nasaaro jiha wejigeeda u jeedisay leedahay idinkuna jiha ay wejigeena u jeedisaan baa leedihiin wahaakada ninkii diin haystabu saas oo kale wey kolka maadaama ay sidaa tahay nin waliba wejigiisa ujeedinay oo leeyahay fastabiquu idinku muminiinta ah hormara alkhayraati khayraadka u hormara oo khayraadka idinku kuwii qaatay kuwii ku badiyey ahaada oo si aad ugu hormaraysaan ilaahay wixii xaggiisa ka yimaado xaqa ah ku dhego kaa raaca dhankaas u jeedsada kolkaa khayraadka idinkaa u hormaraya maya ha ku dheganaanina tiina aynamaa meel alle meeshii takuunu aada ahaataanba yati waa imaanaya bikum idinku waa idinla imaanaya allahu ilaahay meel alle meeshaa doonta adduunkan ka joogo ilaahay aakhar waa idinla imaanaya waa idin kulminayaa meeshaa doonta adduunkan ka joog meeshaa doontay ku noolaaw xataa haddaad rabta cirka ku noolaaw kulligiin ilaahay waa idinla imaanaya kolka waa la idin xisaabinaya maadaama ay sidaa tahay kulligiin la idinla imaanaya mid laga tegaya aan jirin khayraadka idinku ku badyaale maxaa yeelay ina allaha ilaahay qadiirun ku aweeriy calaa kulli shayin shay kulligiis ku aweeriyey sidaa daraaddeed meesha joogtaan waa idinla imaanaya wa min xaysu meel alla meeshii kharajta aada baxrid nebi maxamedow oo aad safar ahaan aada ugu baxrid fawalli jeedi wejhaka wejigaaga jeedi shadra almasjidi alxaraami masjid alxaraam jihadiisa u jeedi jihadiisa u jeedi ama bartamihiisa u jeedi imanka jihadaa loo badan yahay masaajideen marka haddaad fiirisid kuma qiyaasina bartamaha masaajidka masaajid weli xamar waayahan dambe la dhiso idil bartamaha masaajid kuma dhis kuma haddii lasoo qaato ma aragtay maabka haddii lasoo qaato bartamaha masaajidka kuma hagaagsan jihada iskaga jeedaan maxaa yeele waxaa la raacay muunashiibiisa ay u cabirtay taasaa la raacay kolka madaahibta kale inaan qabsano mooyaan masaajid iminka aan ku tukano sida u baran yihiin sida shaaficida ay qabta kuma dhisna jihadaas kaga tukanayna shadra almasjid alxaraami masjid alxaraam jihadiisa u jeedi wa wainahu jeedintaas wejigaaga aad xagga u jeedinaysidna lalxaqu isagaa xaq ah oo min rabbika xagga rabbigaaga ka yimid xaq xagga rabbigaaga ka yimid kaas weeye wamallaahu ilaahay ma ahaanin biqaafilin ku moog ma ahaanin amaa tacmaluuna idinka mu'miniinta ah waxaa samaynaysaan ma mooga ilaahay waa idinka abaalmarinayaa kolka waxa weyaan yani waxaa loo soo celiyo nabigan le ujeedi inay tan xaq tahay baa la tusinaya markii horena ujeedi waxaa loo yidhi sidaa lagu jeedinaya ahlu kitaabka raashin ogjiyoobi waa sidii ogaayeen haddana waxaa layidhi ujeedi sidaasaa xaq ah waman xaysu meel alle meeshii kharagta aad baxdid fawalli jeedi wajhaka wejigaaga jeedi shadra almasjid alxaraami masjidulxaraam jihadiisa u jeedi waxaysu maa meel alle meeshii kuntum aad ahaataanba fawalluu jeediya haddaad tihiin mu'miniinta nabiga raacsanaa wujuuhakum wajiyaalkiina jeediya shatrahu shatra almasjid alxaraami u jeediya maxaad ugu jeedinaysaan lianlaa yakuuna inuusan ahaan darteed linnaasi dadka inaysan u ahaanin calaykum korkiina xujatun xujo inayn idinku ahaanin in xujo ay waayaan ay yidhaahdeen si aan xujo u ahaan haddii kale aad u jeedin laydaan kuwa yahuudda waxay odhanayaan war baytulmaqdis bay usoo jeedso kii lahaa maaha qiblada xaggaasina waa u tukunaya waa sidee ma arkaysa kuwan kalena waxay leeyihiin muxuu ugu tegay diintii aabayaalkiisa nebi ibraahim xujadaasay keenaya kolka sidaa daraadis aan xujil idinka helin darteeda wejigiina xaggaa u jeediya ila aladiina kuwii maahe dalamuu dulmi falay oo minhum dadka ka mid ah kuwa daalimiinta ah kuwaas xujo way idinka helayaan maxayl kuwaas inay qancaan ma rabaan waxay ku xijirtamaan waa idinku helayaan laakiin kuwa toosan xujo idinka heli maayaan markaad xaggaa u jeedsataan laakiin kuwa daalimiinta ah xuja helayaan iminka yahuudda markii xagga nabigan usoo jeestay waxay leeyihiin wuxuu xagga ugu jeestay diintii aabiyaalkiisa aabiyaalkiisaoo jeclaystay kolka xaggaas wadankiisaoo jeclaystay kolkaasuu xaggaa u jeesaday haddana bal aan sugno baa intaasoo soo jeestay xaqa soo kartay kuwan kalena waxay odhanayaan eh, markii uu usoo jeestay eh, markii usoo jeestay kacbada mushrikiinta gaalimiinta ana waxay odhanayaan kolkii hore xaggaasa u jeestay haddana kacbadii aabiyaalkiisa ay u tukun jireen buu usoo jeestay waxaan sugaynaa inuu diintoodina kusoo noqdo maadaama oo kacbadii usoo jeestay inuu diintooda kusoo noqdona waan sugaynaa tallaabuu soo qaaday iyaguna odhanayaan kolka labadaba waxaa weyaan de waa daalimiin wey saasay u fasirinayaan ilanin weliba dhankood raba iskuga fasirinaya kolka daalimiinta iyagu lama xujaytumo ninaan xaq rabin lalama xujaytumo kuwaas maahe kolka falaa takhshawha cabsanina haddaad mu'miniintii hum kuwa daalimiinta ee sidaas le yahuud iyo mushrikiin waxay doonaha ahaadeen ha ka cabsanina anagu teeda raaca wakshawnii anagu iga cabsada iyo iyo waxaan weliba aan sidaa u yeelo aad ugu jeesanaysaan wali utima inaa taam yeelo darteed nicmateen nicmadeeda calaykum korkiin inaan ku taam yeelo darteed kacbadii aan ka raalli ahaa oo nabiyaasha hore u tukun jiraan inaad maanta usoo jeesataan oo sidaas aad nicmada inaan ku taam yeelo darteed baad ugu jeesinaysaan bale ugu jeesada lianlaa yakuuna iyo waliutima nicmatii iyo walacalakum waxaad mudantihiin tahtaduuna inaad hanuunsanaataanoo jidkii toosan aad ku hanuunsataan kolkii inaad kacbada u jeesataan saddexdaa faa'iiday leedahay lianlaa yakuna linaasi cala allahi xujatu lianlaa yakuna linaasi calaykum xuja iyo waliutima nicmatii calaykum iyo walacalakum tahtaduun kamaa sidii arsalnaa aan dirnay fiikum idinku dhexdiina rasuulan rasuul aan ugu soo dirnay rasuulka oo minkum idinku idinka mid ah oo bani aadam ah rasuulkaasoo loo akrinaya calaykum korkiina aayaatinaa aayadahayo ku akrinaya oo oo qur-aanka ah oo yusakiikum idin dahirayo wixii qurunka ah akhlaaqdii qurunka ahayd idinka dahiraya shirkiga iyo xasadka iyo baatinka iyo daahirkana fuxshigii la sameynayay iyo waxyaalihii xumxumaa idinka dahirayo oo yucallimukum idin barayo alkitaaba kitaabkana idin barayo <clears throat> kitaabka wayna nagu dul akrinaya macaanidiisana wayna baraya oo wayuzakiik walxikmata xikmadana idin baraya oo sunniga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wayucallimukum oo idin baraya maashi idin baraya takuunuu aad ahaateen lam takuunuu aninku aanad ahayn taclamuuna kuu og aanad ahayn siduu idin baray rasuulkaa sidaan idinku soo dirnay fadkuruunii ixus aniga dheeraa badan bay leedahay ta amaan kasoo deysanayta amaan ku deysanayna kamaa sidii arsalnaa aan dirnay fiikum idinku dhexdiina rasuulan rasuul aan u dirnay rasuulka oo minkum idinku idinka mid ah oo sidiina oo kale bani aadam ah malag iyo jin iyo aanan ahayn rasuulkaasu yatluu calaykum korkiina ku akrinaya aayaatina aayadaha qur-aan ku dul akrinaya ood dhegaysanaysaan oo wayusakiikum idin dahiraya daahiran waa bakatinan idin dahiraya oo wayucallimukum alkitaaba kitaabkana idin baraya oo macaanidiis idin dul joojinayo walxikmata xikmada nabigeena ku hadlayna idin barayo oo wayucallimukum hilib idin baraya maashii idin baraya lam takuunuu idinku aanad ahayn taclamuuna kuu og aanad ahayn idin barayo nabigeena wuxuuna bara had iyo jeer waxaan inagu ogey waxyibaa u yimaado qur-aan ha ahaade ama hayr ha ahaade sidaas oo kale fadkuruunii iyo xusa sida nicmada aan idinku sameeyey oo rasuulka sidaas oo kale aan idinku soo diri sidaas oo kale idinkuna iyo xusa oo anugu halmaamina afkurkum kolka anugu baan idin xusayaay oo markaa i xustaan anigana waan idin xusay hadduu ilaahay ku xuso adigu xuskaaga ilahay xusaysa muxuu qiimo leeyahay laakiin markuu ilaah adigu ku xuso oo yidhi addoonkayga waa sidaas wuu fiican yahay ama malaa'igta agtiisa joogta ay kugu xusaayo taasaa qiimo loo dhiga aanhayn washkuruunii washkuruu shukriya lii anigu igu shukriya oo nicmooyinka anigu igu shukriya walaa takfuruuna igu kufrinina yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay nabigiisa rumaysanow istaciinow bisabri samir kaalmaysta wasalaati salaada kaalmaysta sida yahuudba loo yiri markii la rabo inaad ka degtaan yani madaxnimadiina iyo aad nabi maxamed u hogaansataan ee nabi maxamed inaad u hogaansataan haddaad rabtaan <coughs> naftiina ka adkaada oo samir iyo salaad ilaahay u dhawaajo kaalmaysta muminiintana waxaa leeyahay haddii aad rabtaa inaad toosnaataan oo jidka toosan oo nabigeena la yimi inaad naftiina aad ku laynasaan haddaad rabtaan samir salaadana kaalmaysto ilaahay bay weydiista inuu jidka idinku xidho ina allaha ilaahay maca asaabiriina kuwa samra yuu la jiraa ninka samra dantiisa wuu gaara ninka samro arinta ilaahay kugu waajibiyey ku samiro ku adkaaw ku dheganaaw waxay kugu dhib noqotay marka dambe natiijadii waad gaaraysaa walaa taquuluu ha oranina liman qof ha u oranina yuqtalu la dilo fii sabiilillahi ilaah jidkiisa lagu dilo amwaatun waa kuwa dhintay ohanin hum iyagu amwaatun walaa taquuluha odhanin laman duul yuqtaru la dilo fii sabiilillahi ilaah jidkiisa lagu dilo hum iyagu amwaatun waa kuwa dhintay ha odhanina maxaa yeelay bal iskaba dhaafo axyaaan kuwa nool wey annagaana garanay walaakins lagu noqoya laa tashcuruuna idinku ma kasaysaan inay nool yihiin ma kasaysaanoo way nool yihiin kuwa jidka ilaahay lagu dilay ma dhansana sidaas wax u cuntay u cunaan irsaaq saasay u cunaan cinda rabbihim yursaquuna kolka waxaa la kuwaas waa kuwa heer sharci wey walanabluwannakum waan idin jarabaynaa oon idin jarabaynaa oo idin jarabaynaa haddaad tihiin mu'miniintii bishay-in shay baan idinku jarabaynaa shaygaa min alkhawfi cabsi ka mid ah cadow laga cabsado dhibaato laga cabsado waxyaala laga cabsado waljuuci shayga gaajo ka mid ah abaaray dhacdo wax weyto oo dhacdo ah wanaqsin shayga soo min naqsin nuqsaan ka mid ah min alamwaali maalyaalkii xoolihii foofay linusqaamiyo xoolihii baa dhammaaday cudur baa ku dhacay abaar baa laysay nuqsaantaasna waa idinku imtixaanaynaa iyo wal nafyaalka oo la nusqaamiyo waxaa dhintay wiilishii gabdhihii amba aabbihii amba hooyadii waxbaa dhintay amba qaraabadii waxbaa dhammaaday kuwaasna waa idinku imtixaanaynaa iyo wathamaraati midhaha midhaha oo nusqaamo beerihii qumaati uma bixin beerihii qumaati uma bixin kolka kuwaas oo kale waa imtixaan wey waxaasoo idil waxaasoo idil dadka way ku dhici doonaan waxaasoo idil waa imtixaan kolkii imtixaanka saa u dhacay wabashir u bishaaray nebi maxamedow asaabiriina kuwuu samra imtixaankaas kuwuu ku samraay u bishaaray ilaahay baa yiri ilaahay isaga runtuu sheegay waxaasoo idil imtixaan ay way dhacayaan waa wax dhacyo loogu talagalay inaad ku samirtid naftaada ugu bishaaray naftaada waxa weeyaan inaad samirtid waa lagama maarmaan waa ilaahay baa ugu talagalay kuu samraay u bashaaray buu ilaahay indhiyahay nabigeen caleyhi salatu salam ku leeyahay alladiina waa maxay kuwaas saabiriinta ah alladiina kuwii u bashaaray idaa asaabatum hadday asiibto musiibatun musiibo hadday asiibto oo inta aan soo sheegnay ah musiibooyinka aan soo sheegnay mid kamid abaa ah ku dhacday markay saas oo kale u asiibto qaaluu yidhaahdo innaa anigu lilaahi ilaahay baan u sugnaanay isagaa isagaana leh waxau rabo nagu samayn kara isagaa ifkaana keensaday isagaana abuurtay isagaana wato isagaana leh kolka wuxuu rabo nagu samayn karaa kuwu yidhaahdo wey sa alle soo raboon adigu neefka ah, xerada kuga jiriso inta soo aad suu ma gowracanaysid midna baa ku odhan war neefka u gowracay so anigu melihii baad odhan waa un sidii oo kale wey ilaahay odoomaysa isaga iska leh kolku wuxuu rabo sameey wuxuu isagu lahaaba ku tasarufi saas yira markay musiibada dhacdo leeyahay ilaahay baana le wuxuu rabo nagu samaynaa iimaanka dhabta waa saas wey wainaa anagu haddana raajicuuna kuwa noqonayna ilailallahi ilahay ku noqonayna isagaana u noqonayna xisaabinaya oo nin waloogu wixii oo ku samray wixii kale isaga ka abaalmarinaya kuwii yidhaahda kuwaasi u bishaaray baa layidhi maxayl kuwaas xaqay ku taagan yihiin tasarufkii ilaahay bay u daayeen inay ilaahay u noqonayn oo ilaahay ka abaalmarinayn bay ogsoon yihiin dhabtu waa sidaas ninkii ku talagalana ahlan wasaala ninkii aan sidaa ogolayna sandulay ku tahay isaganba ajriga waaya ulaa'ika kuwaas ee sidaas oo kale ah ee sidaas yiraahdo oo ka dhab ay tahay arabka maaha lama rabo oo ka dhab tahay calayhim kuwaas calayhim korkooda waxaa ahaaday salawaatun daryeelayaal ba ahaatay daryeel isu gooni loo daryeelo iyo waraxmatu naxariisasho daryeelka iyo waan kala duweyna imika maadaama salaadii iyo naxariistii laisku daray waan kala duweyna daryeel gaar ahaaneed bay leeyihin salawaatun daryeelyaal oo si gooni loo daryeelayo iyay leeyihiin iyo waraxmatu naxariisasha oo la siinayo labo salawaatun daryeelgaal bay leeyihin oo rabbi xagga rabbigood ah iyo waraxmatu naxariisasha iyay leeyihiin labo wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba almuhtaduuna kuwa hanuunsan ah jidkii toosnaa ah, maxaa yeelay waxay qirsan yihiin inuu ilaahay leeyahay waxuu rabu ku samayn karo waxay qirsan yihiin haddana inay isaga hortegayaanoo wixii ay sameeyeen waxa oosada qabtay waxay ka qabaan in laga abaalmarinayo kolka waxaa weeye kuwaasa hanuunsan dadka dadka sheekh isku mid maaha dad baa saa rumaysan nin waa wiil laha wiilkii ka dhintay yaa wuxuu soo labistay dharkiisa ugu qurux badnaa oo ku xaragoon jiray oo xafladaha ku aari jiro soo labistay kolkaasuu isu soo cadiray suuqa soo maray kolkaas ribare wiilkaagaaba dhintay waa sidee baa lii maxaa saa u yeelaysa wuxuu yidhi anigu maanta waan faraxsanahay buu yidhi aayaddaasaan galo yidhi ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxmatun wa ulaaika hum lmuhtaduuna maxay idhaamuyid wallahu subxaanahu wa tacaala aclam